وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ودرسيني سقالي لباتناد صفحة بغل سيديتن يصدح ayaynu ka qaadi doonaa waxaynu ku soo jirnay sheekh maxamed cali saabuni raxmatullaahi calayhi muraaradilaaci uu ka muraaradilacsanaa maqnaanshaha uu maqan yahay baytulmaalku iyo acdaa'ul islaam dadkii muslimiinta ha ahaa sidii ay u galeen ay inba meel yar ugu qoqobeen ee u qeyb qaybqaybiyeen xukuumado iyo dawlado yaryar oo dhammaantood midba midda kale iyada u jeeda sheekh wuxuu soo qaatay jasaahu llahu khayra gabay min baxri waafir ka mid ah oo uu ku tilmaamaayo muslimiintii milyankii meel joogaba inuu mid meel ku xorxidhay marka laisu wada geeyana cid alle cid u taliso aanay lahayn wuxuu idhi sheekhu لكل جماعة فينا إمام ولكن الجميع بلا إمام أن لكل جماعة ولا كسته oo fiina innaga inaga mid ah waxaa u sugan imaamu mid imaamay ka dhigteen ayay leeyihiin qolo waliba mid bay ishor dhigeen walaakina aljamiic laakiin dhammaan haddii laysu keen wada geeyo bilaa imaam bilaa imaam baynu nahay oo cid alla idinoo talinaysaa ma jirto wa min ajli haada sidaa darteed faqad aftaa waxay fadwoodeen lmaalikiya culummada dambe ee maalikiyadu oo wa taabacahum waxaana ku raacay fuqahaau shaaficiya ayaa ku raacay bacda an fasada markii uu fasahaaday kadib nidaamu baytilmaal nidaamkii baytulmaalku markii uu fasahaaday fi lqarni ahaalis alhijri qarnigii saddexaad ee hijriyada aftow waxay fadwoodeen bianna dawi larxaam dawilarxaamku yuqadamuuna in laga horraysiinayo calaa baytil maal baytilmaalka in laga horraysiinayo bale saara wuxuu noqday haada ra'yu ra'yigana wuxuu noqday huwa ra'yulmufta ra'yiga la fadwooda bihi isagaba cindahum culammada agtooda ra'yiga la fadwoodo ayuu noqday muraacaatan lilmaslaxa iyagoo ilaalinaya maslaxada wabidalika sidaa ayay takuunu ku noqonaysaa aaraa'u lfuqahaa araada fuqahadu jamiican dhammaantood qad itafaqad mid isku waafaqday calaa tawriifi dawi larxaam in la dhaxal siiyo dadka qaraabada in la dhaxal siiyo laga soo bilaabo min qarni thaalis alhijri qarnigii saddexaada hijriyada ilaa hada alcasri wasamaan casrigan iyo xilligan laga soo gaadho kayfiyatu tawriis dawilarxaam kayfiyatu tawriis dawil arxaam sida loo dhaxal siinaayo dadka dawil arxaamka ah waladiina dahabuu kuwa ku tegay ilaa tawriisi dawil arxaam dawil arxaamka in la dhaxal siiyo qolada caynkaa qabtay sidaa ku tagtay wahum aljamhuur waa jamhuurkii culammada eh ikhtalafuu haddana waxay ku kala tegeen fii dariiqati wa kayfiyati tawriihihim dariiqada iyo qaabka loo dhaxalsiinaayo ayay haddana ay ku kala tegeeneen ku kala jabeen wanqasabuu fiihim waxay ugu qaybsameen madaahib saddex ah ayay ugu qaybsameen oo saddex madhab ayay ugu kala jabeen madhabka koowaad waxa weeyaan madhabu ahli raxm madhabka la yidhaahdo madhabu ahli tansiil madhabu ahli qaraaba amaa madhabu alawal madhabka hore oo ah madhabu ahli raxm waxaana dejiyey baa la yidhi nuux ibnu daraaj sheekha la odhan jiray baa dejiyey fa hum iyagu alqaa'iluuna waa kuwa leh bitaswiyati in la simo oo dhaxalka lagu simo bayna dowlarxaam dadka dowlarxaamkaa biduuni tafriiq iyadoon loo kala soo ahayn bayna qariibin wa baciid mid dhow iyo mid fog toona wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah culammadan qabtaa in dowlarxaamka wax la siiyo la dhexal siiyo laftoodu saddex madhab ayay usii kala baxeen madhabka hore waxa weeye madhabka la idhaahdo madhabu ahlu raxim weeye fahum alqaa'iluuna waana kuwa leh ahluraximku bitaswiya in wixii lagu simo oo laysu leekaysiiyo bayna dowil arxaamkii biduuni tafriiq iyadoon lagu kala sooc ahayn bayna qariibin wa baciid midna la kala sooci maayee waxaa la leeyahy uma haadaamay dadku yihiin qaraaba uun xoolaha loo qaybiyo oo loo kala tuuro madaxka kown ha loo tiriyo walaa bayna dakarin wa unha labiyo dhadigtoona uma eegayaan fa kullu waaxidin mid kastoo min dawil arxaam dawil arxaamka ka mid cindahum agtooda yarisu waxbuu dhaxlayaa uun buu dhaxlayaa un waxaa la leeyahy imisaa dawil arxaam joogaa shan baa joogaa shan meeloodun xoole u qaybiyo midba jabkiisa sii lianna maxaa yeelay sabab alirsi sababta dhaxalku cindahuma agtooda waa raxim dee waxa weeyaan raximka iyo qaraabanimada u weeyaan wadaalika kaasuna mutaxaqiqun fi ljamiic dee dhammaantoodba waa ku xaqiiqa ku xaqiiqoobayo de waa ku sugmayo waa laga wada helay marka waxa lagu kala rajaxaa meeshii ma yaallo kana qaraabo buu kusoo dhowaaday kana waa qaraaba kana waa qaraaban xooliha loo kala jabiyey bay yidhaahdeen wadaalika kaasuna mutaxaqiq wuxuu ku xaqiiqoobay oo uu ku sugmay fil jimaac dhammaantood fayakuuna alcadaad waxbixintu waxay noqonaysaa lahum iyaga la siinayaa calaa sawaa si isleeg bay noqonaysaayo foloo kala badin maayo tusaale ahaan wuxuu yidhi sheekhu fa idaa maata insaanu ruux hadduu dhinto masalan waa tusaale eh, oo uu ka dhinto can binti bintin inan uu awogu yahay oo inantiisu dhashay wa bintu ukhtin inanuu abti u yahay wa camma iyo eeddadii waa khaala iyo habaryartii wa ibna akhil um akhil um waa walaalkii inanuu dhalay oo uu adeeri yahayo laakiin walaalkiioo li'uma ah ayaa dhalay fa ina aljamiic dhammaantood yataqaasamuuna waxay qaybsanayaan atarika tarikadii waxay u qaybsanayaan bisawiya si leeg bay u qaybsanayaan oo ibna akhli umkaa ku khatalmino ibn al akhi iyo ibna akhli abkii ayuunbaa un casabaadkii ka mid ahaaye waladul akh sidiisababa waladul akh dawil arxaamka ayuu ka mid yahay inan iyo inankii la arkaba wa sumiya waxaa lagu magacaabay haada almadhabu madhabkan waxaa lagu magacaabay bimadhabi ahli raxm ayaa lagu magacaabay lianna alqaa'iliin maxaa yeelay kuwa leh bihi madhabkaa kuwa leh laa yufariquuna ma kala soocayaan bayna axadin min alwarasa mid ka mida warasada ama cid ka mida warasada ma kala soocayaan fi lqismati qaybta kuma kala soocayaan walaa yactabiruuna ma eegayaanoo ma fiirinayaan oo ma ictibaarinayaan quwat alqaraaba awoodda qaraabadana ma eegayaan aw dacfahaa dacfigeedana eegi maayaan calaa ictibaari iyagoo ictibaarinaaya anna qaraabata raxm qaraabada raximkay tajmacu ljamiic dhammaantood inay wada koobsanayso wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah dadkan heliraximka ahi dadka warasada ahaa qismadii kuma kala soocayaan oo xataa haddii ay kala awood roon yihiin sida ikhwadii ashiqada ahayd iyo kuwii li-abka ahaa ciddii kusoo abtirsatay oo kale marka la eego quwadii ay ikhwadu ay ku kala bixi jirtay kuwa iyaga kusoo abtirsadayna kuma kala saarayaan quwatul qaraaba iyo dacfigeeda midnaba ma ictibaarinayaan arrinkaana waxay sidaa magaranaysaa u yeeleen waa calaa ictibaari iyagoo ictibaarinayo iyagu fiirinayo uun anna qaraabata raxm qaraabada raximku tajmacu ljamiic dhammaantood way wada koobsanaysaa dadkanuunoo wax lagu kala soocaa meeshii ma yaalaan xooluun hala wada siiyo wa haada almadhab madhabkan hayru mashhuur waa mid aan caan hayn oon caan bixin bal huwa daciif weeyaan waa mahjuur mid daciif oo laga haajira weeyaan lianna alqaa'iliina bihi kuwa leh ee ku tegey lam yabnuuhu kumay dhisin calaa qawaacidin cilmiya qawaacid iyo qaacidooyin cilmi ah saliima oo magaranaysa saliima may waxba kuma dhisin lidaalika sidaa darteed laa yuctadu bihi lama tirsanaayo walam ya'khud muu qaadan bihi madhabka ah axadun min alfuqahaa mid ka mida fuqahaadina ma qaadan wa a'immati almushtahidiin iyo wal a'immati almushtahidiin cidina kamay qaadan madhabkaa madhabka labaad waxa weeye madhabu ahlu tanziil madhaba ahlil axwaalna waa la yidhaahdaa madhabkanu dadkan dawil arxaamka ah ayaa waxay dejinayaan dadkii ay ku soo dhowaadeen waarisiinta ahaa maqaamkii ay deganaayeen bay dejinayaan oo dadkan ay ku soo dhawaadeen hadday faral wax ku heleen iyo hadday casabo wax ku heleenba waxa ay helaan ayuunba iyaguna helayaanun hadday wax waayaanna iyaguna waxway waayayaan ama madhabu thaani madhabka labaad fa huwa madhabu ahlu tansiil madhabka la yidhaahdo weeyaan madhab ahlu tansiil wa sumiya waxaa loogu magacaabay haada almadhabu madhabkan waxaa loogu magacaabay bimadhabi ahli tansiil waxaa loogu magacaabay li'annahum iyagu maxaa yeelay yunaziluuna waxay dejinayaan alfarca alwaaris farca waariskaa waxay dejinayaan ee min dawil arxaam dawil arxaamka ka mid ah waxay dejinayaan mansilata aslihi asalkiisii faracaasu halkii uu deganaa iyo mansiladii uu lahaa iyo darajadii uu lahaa ayay dhigayaan fa hum iyagu laa yanduruuna ma eegayaan ilalmawjuudiin kuwa jooga ma eegayaan wa innamaa in kale maha yanduruuna waxay eegayaan ilaaladiina kuwii bay eegayaan adlow ay ku soo dhowaadeen kuwan joogaa bihim iyagaba oo min asxaab alfuruud dadkii fararka wax ku qaadan jiray ah iyo wal casabaadka ah ayuunbay eegayaan wuxuu leeyahay sheekhu caleyh raxmatullah madhabkan waxaa loogu magacaabay madhab ahlu tanziil qolada qabtaa faraca waariskee ee arxaamka ah ee maanta doonaya inuu wax dhaxlo isu soo taagay ma eegayaan ee waxay eegayaanuun ciddii ay ku soo dhowaadeen iyagu ayay eegayaane ama ehlu faral ahayd ama ehlu casaba ahaa ayuunbay eegayaanu fa yucduuna waxay siinayaan almawjuud kan jooga ee midowlalxaamkaa ah waxay siinayaan nasiiba aslihi nasiibka asalkiisa ayay siinayaan oo asalkiisa uu ku soo dhowaaday wixii uu helay ayuunbay siinayaan alladii kaasoo adlaa bihi ku soo dhawaaday oo hadduu uu faral wax ku qaatay waxa uu faralka ku helunbay siinayaan hadduu casabo wax ku qaatay uu ku helayna waa la siinayaa haddii la xijaabay oo layidhi iska tagnaa isna way iska tegayaan wa haadaa madhab limaam axmed raximah llah weeyaan wabihi bihi akhada almuta'akhiruuna min fuqahaa'i shaaficiya waalmaalikiya madhabkaa ayay qaateen culamada muta'akhiriinta ee madhabkaa shaaficiyada iyo maalikiyadaba ka tirsan wala nadrib aan samayno oo aan keenno bacd alamhila in tusaale aan keenno oo tawdiixan lihada almadhab madhabkan aynu ku cadaynano amhilatun calaa madhab ahli tamsiil tusaalooyin ku saabsan tusaalooyinkan waxaa ka horeeya runtii oo habboon in bal dib aynuugu noqonno casharadii hore aynu soo dhigan jirnay kutubaheennii hore raxbayadii iyo raa-idkiiba waxaynu ku soo qaadannay jadwal dawal arxaamka aynu ku soo koobnay qofka dowlarxaamka ah iyo mansiladii la dejinaayey ay ku kala qornayd bal insha allahu markaa dee dib ugu noqda tusaale ahaan haddaba ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegay inaanu awowyay iyo ibnu uktin shaqiir inaanu abti u yahay iyo waa binta akhin liab inaanu adeeru yahay oo walaalkii ole abi uu dhalay yactabiruuna waxay u fiirinayaanay ka dhigayaan kaannahu maata inuu ka tegayun can bintin wa ukhtin shaqiiqa wa akhin liab waa madhab ahlu tansiil baynu ka hadlanaa bintadaa bintalbintadii waxay ku soo dhowaatay oo maydka isu keenay dee waa hooyadeed oo bintaa ibni ukhti shaqiiq ibniga iyo meydkana waxaa isu keenay dee waa hooyadii ogto shaqiiqaa binta akhli abkana bintadan iyo meydka iyana waxaa isu keenay dawa waa akhli abka markaa dadkan jooga ee mawjuudiinta ah eegi mayna waxaynu eeganaa ciddan ay ku soo dhowaadeen ee asalkooda ah oo ah binto nafta shaqiiqa ah ahli aba kuwaasunbaa la eegayaa kuwaasaa maanta laga dhigayaa inay nool yihiinoo meesha joogaano oo ay dhaxlayaan meydkii fa yucduuna waxaa la siinayaa bint albint waxaa la siinayaa anis nis baa la siinayaa maxaa yeelay dee bintadanu meydkii nis bay ka helaysaa waana faral maadaamay nis heshay waxa ay heshay ille waynu ka dhiganay ma noole iyadiiye inanteedii ayaa la siinayaa oo bintulbintada ah waaye fa yucduuna waxaa la siinayaa bintal bint anis baa la siinayaa nasiiba ummiha waa nasiibkii hooyadeed allatii taasoo adlad ay ugu soo dhowaatay biha iyadaba ay kusoo soo dhowaatay allatii taasoo adlad biha ay kusoo soo dhowaatay wa ibna lukhti ibna lukhtigiina yucduunahu waxay siinayaan ayadda mar labaad anis nis baa la siinayaa wahuwa nasiiba ummihi waa nasiibkii hooyadiiye wahuwa nasiiba ummihi waa nasiibkii hooyadii oo maxaa loo siinayaa dee hooyadii oo oktaahi markay binta niska qaadato dee inta kalena iyadaa casabayn jirtayoo dee waa casabatu macaalkhayr bay noqonaysay wabnal ukhtigana yucduunahu waxay siinayaan ayadda mar labaad anis baa la siinayaa wahuwa nasiiba ummihi waa nasiibkii hooyadii walaa shay-a libinti alakh liab bintil akh liabkiina waxba ma lahaa maxaa yeelay dee akhli aba ayuu ku soo dhawaato akhli abana ugtada shaqiiqada ah ee casabata macalkeyrka noqotay ayaa xijaabtay mar haddii isagii la xijaabay dee ciddii ku soo dhawaatay isna waxba ma lahaa lianna shaqiiqa maxaa yeelay shaqiiqadu tasbaha waxay noqotay casabata macalbinti bay noqotay fata'khud albaaqi baaqigii ayay qaadatay markay bintadu nuskeedii qaadatay wayuxjabu lakh liabna waa la xijaabayaa wakadalika saas oo kale mar haddii akh liab la xijaabay farcuhu farciisiina waa la xijaabayaayo mar haddii asalkii la xijaabay kii ku soo dhowaadayna isna meesha waa ka tegayaa bal haddaan eegna shagliga koowaad waayo dhinacaan eega bintadii waa kaa nis siiyey wuxuu siiyey baaqigii kaloo nisa tacsiibana akhli abkiina wuxuu ka dhigay maxjuuban bishaqiiqa mid shaqiiqe lagu xijaabay ayaa uu sheekh uu ka dhigay waayo tusaale labaad ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can binti ukhtin shaqiiq inanuu abti u yahay oo walaashii oo xagga hooye xagga aababa ay ka walaalayiin ay dhashay wa bintu ukhtin liab inan kale oo wuu abtuu yahayoo ukhta licabe ay dhashay wa ibnu ukhtin lium inanuu abtiu yahayoo oo ay dhashay ukhto liumi ay dhashay wa binta camin shaqiiq iyo inan ay ilmaadeeriyiin oo adeerti dhalay intaasuu meydkana ka tegay falibintu lukhti shaqiiq falibintu lukhti shaqiiqa bintadii ay dhashay ukhta shaqiiqadu annis nis baa la siinaya walibint lukhti liabna sudus baa la siinaya takminatan ithulusay walibni lukhti liumna sudus baa la siinaya fardan isna faral baa saa lagu siinaya walibint alcami shaqiiqna albaaqigay qaadanaysaa tacsiiban wadaalika kaasuna waxaa sidaa e, wax loogu siiyey waa biictibaari alasli asalka ayaa la eegay oo la ictibaariyey fa ka'annahu maata waxaabad mooddaa inuu ka tegay ruuxan dhintay can ukhtin shaqiiqa walaashio shaqiiqada wa ukhtin liab wa ukhtin lium wa cammi shaqiiq inuu intaa ka tegay baaba la moodaa ayaaba laga dhigay fa nasiibu shaqiiqa haddaba nasiibka shaqiiqadu annis nis weeye wa nasiibu lukhti liabna assudus weeyana takmilatan lihulusayna walukhti liumna nasiibuhaa sudus iyana weeye walilcami shaqiiqna albaaqi baaqiga ayuusana qaadanayaa dadkani haddaba aynu dhaxalkan siinay waynu ka dhignay ina maaha dad nool waa salaan aynu marayno weeyaan oo aynu meel ku gaadhayno suma yantaqilu wuxuu u guurayaa miiraahu kullin mid kastoo ka mida dadkan hadda dhaxalkiisu ilaa farcihii faraciisii ku soo dhawaaday ayuu u guurayaa oo ogta shaqiiqii nisbay ka heshay ilaan iyada ma joogtee ciddii ku soo dhowaatay si ukhtadile abkaa sidaa si le ukhtadile umkaa la mid camka shaqiiqaa la mid ilaa farcihii baa la siinayaa oo xoolihii uu u guurayaa fal waarisu ka wax dhexlaya ee minhum iyaga ka mida fal waarisu ka wax dhexla ee minhum iyaga ka mid a kuwan yarisu wuu dhexlayaa farcuhu farciisuna waa dhexlayaa walmaxjuuba ka la xijaabay ee kuwan ka midii yuxjabu isna waa la xijaabayaa farcuhu farciisina waa la xijaabayaa bal hadda iyana shaxda ayaynu eegi doonaa uktadii shaqiiqad ahayd iyo uktali aba iyo uktali uma iyo cam shaqiiqa intaasaa meesha isugu yimin uktada shaqiiqada nisbay leedahay aslmusaliinta sita laga dhisay nisbay leedahay ukhtada liumkee sudus bay leeda waa waaha ukhtada liumkee kalena ukhtada liabkiina sudus bay leeda baaqiga oo waaxid ah camka shaqiiqa ayaa la siinayaa saddex iyo hal iyo hal shan weeyaan qori baa soo hadhay lixdii camkaa shaqiiqaa baa la siinayaa uma dabeetana yantaqilu wuxuu u guurayaa nasiibu kullin dadkan imankaa halkan joogaa mid kastaba nasiibkiisu ilaa farcihii faraciisa ayuu guuriya wahaakadaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dadka dawil arxaamka ah marka wax la dhaxalsiinaayo iyaga ha eegine halkay ku soo dhowaadeen iyo cidday ku soo dhowaadeen eeg waxay noqonaysaa unanbaa inay faral wax ku qaataan ama inay casabanimo wax ku qaataan inay dhaxalkii ka qayb galaan iyo in la xijaabo kolba kii ay noqoto siduu arrinku u dhaco ayuunbaa loola macaamilayaa dadka arxaamka ku soo dhowaadayna falwaarisu minhum ka wax dhaxle ee ka mida dadkan aynu magaranaysaa misaalka ka dhiganay inuu nool yihin oo kale aynu ka dhiganay kooda wax dhaxla yarista wuu dhexlayaa farcuhu farciisuna wal maxjuubaka la xijaabay kuwan aynu ka dhiganay inay wax dhexlayaan kooda la xijaabana yuxjabu waa la xijaabayaa haddii iyaga mid ka mida la xijaabo farcuhu farciisiina waa la xijaabayaa tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can binti bintin inanuu awow yahay wa ibna ukhtin shaqiiqa ayuu ka tegey wa ibna ukhtin lium wa binta akhin liab intaasuu ka tegey naftaridu waxaynu ka dhiganaa annahu maanta inuu ka tegey can bintin bintaynu ka tegay waa ogta shaqiiqaa ogta liuma akh aba inuu intaa ka tegay baynu ka dhigana waayo bintadu nisbay bay leedahay ugtada shaqiiqadina waxay leedahay baaqigii bay qaadanaysaa waayo waa casabatu maca alkhayr uktadii liumka ahaydna waa maxjuubo oo waxaa lagu xijaabay bintada oo farac waarisa ah ahli abkana waxaa lagu xijaabay ukhtadan shaqiiqada ee saarat casawta macalqeyrka noqotay falwaarihu huna ka wax dhexlaya halkan fii hadihi lmasala masaladan bintulbinti weeye taakhudu waxay qaadanaysaa nasiiba ummihaa bay qaadanaysaa ile hooyadeed baa nis heshay wa ibnu lukhti shaqiiq ibn iblofta shaciir weeyaan ka wax qaadanaya waariska halkan yaahudu isna wuxuu qaadanayaa nasiiba umuhib u qaatay walaa shay-a lil lilaakhirayni labada kalena waxba male walaa shay lil lilaakhirayni labada kalena waxba malaha muqtadaa liyumka iyo akhaali abkina mar haddii usuushiiba ay waxwaayeen dee ciddii kusoo dhawaatana waxba heli mayso tusaale kale ruux baa dhintay wuxuu ka tegey eddadii iyo habaryartii oo keliya n eddadu waxay ku soo dhawaanaysa meydka ugu soo dhawaato o isu keeneen dawaa aabba mansilatil abbaa la dejinaya habaryartana waxa meydka isu keenay dee waa hooyadii oo iyadana walaasheeda mansilatul um baa iyana la dejinaya waxaa laga dhigayaa hooyo aabba inay meesha wax dhexlayaan de hooyo thulis bay dhexli jirtay aabbana baaqi buu qaadan jiray falcama ciddadu athuluthaan falcama ciddadiiyo athuluthaan thulusaan bay leedahay walilkhaala habaryartuna athulus thulus bay leeday naftaridu waxaynu ka dhiganaa annahu maata ruuxaa dhintay inuu ka tegay can abin wa um hooye aabihii falilabbi thulusaan aabba thulusaan buu qaadanaya waa liummina thulus lianna alcamma maxaa yeelay eddadu qad adlat waxay meydka ugu soo dhowaatay bilab dee aabbay ugu soo dhowaatay oo isu keenay liannaha maxaa yeelay de waa ukhtul ab de waa aabbaa walaashii weeyaan walkhaala habaryartuna qad adlad waxay meydka usoo sallaysatay bilummi hooyaday usoo sallaysatay liannaha maxaa yeelay waa ukhtul um fayantaqilu wuxuu u guurayaa nasiibu lasli nasiibka asalku ilaa farcihi faraciisi ayuu guurayaa farciisu waa ciddan kusoo dhawaatay ayuu u guurayaa wayaahudu wuxuu qaadanayaa maa yastaxiquhu wuxuu ka mutaystay min almiiraat dhaxalka wixii uu ka mutaystay ayuu qaadanayaa camadii aabbay kusoo dhawaatay waa kaa shakli ugu muujiyey khaaladina unbay kusoo dhawaatay hooye aabba hadday kulmaan aayaddii qur-aanka ahayd wawarisahu abawaahu faliummihi hulus hooyo hulus siid wixii soo hadhana aabbaha siid waqis calaa haadaa sidaa uga qiyaas qaado baqiyat alamhila waqad istadalla waxay daliishadeen asxaabu hada almadhab qolada madhabkan n qabtaa calaa tarjiixi madhabihim rajxidda madhabkooda waxay u daliishadeen bimaa ruwiya wixii laga wariyey can innabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga annahu nebigu warraha inuu dhaxal siiyey camatan wakhaala edde iyo habaryad buu dhaxal siiyey walam yakun hamata halkaa manay ahayn oo ma joogin warasatun hayruhumaa waraso aan iyaga ahayn oo kalena meesha muu joogin fa acdaa wuxuu siiyey alcama eddadii athuluthayn wa acda alkhaaladiina wuxuu siiyey athulus buu siiyey wastadalluu aydan mar labaad waxay u deliishadeen madhabkooda raajixnimadiisa calaa tarjiixi madhabihim waxay u deliishadeen sidaa iyagu ay sheegayaan inay raajix tahay oo ay saxan tahay bifatwa ibni mascuud bay u deliishadeen radia allahu canhu faqad rufacat ilayhi waxaa loo soo gudbiyey oo loo keenay ibnu mascuud masale ayaa loo keenay fiiha ay ku jirto bintu bintin wa bintu ukhtin shaqiiqa ayaa loo keenay cabdillahi ibnu mascuud fa jacala almaala xoolihii wuxuu ka yeelay baynahumaa nisbayn labunbuu ugu kala qaybiyey lilbinti lbinti annisbu nisbuu siiyey walibinti lukhtina anis nis buu siiyey waayo binta bintadaasu bintay ku soo dhawaatay tan kalena ogto shaqiiqaabay ku soo dhawaatay bintanna sii baaqigana casabatu maca alkhayr weyn ogtada shaqiiqada ee sii waxa ay kala heleen dowlarxaamkan ku soo dhawaaday sii wa qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabu hada almadhab ina camala rasuul sala allahu alayh wasalam camalkii rasuulku camalkan rasuulka mudaafan ilayhi oo lagu daray fatwa ibni mascuud fatwada cabdillahi ibni mascuud lagu daray yu-akidu waxay adkaynaysaa maa dahabnaa ilayhi waxaanu ku tagnay oo ah calaa tarjiixi madhabihim ayay arrinkaasu caddaynayaa oo uu sugayaa min ana tawriita dowlarxaam dhaxalsiinta dowlarxaamku laa yakuunu ma noqonaayo bilistinaadi mid ku tiirsan ilaa ashkhaasihim ashkhaastooda mid ku tiirsan ma aha bale bilistinaadi wuxuu ku tiirsan yahay ila aladiina ku yudluuna bihim ay ku soo dhowaadeen wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dhammaan arrimahaas oo dhamme waxayna tusinayaan camalkii rasuulka oo ah inuu camalkaa rasuulku uu sameeyey ee uu camada iyo khaalada wax ku dhexal siiyey mudaafan ilayhi oo lagu daray fatwa ibna mascuud waxaa yu-akidu waxay adkaynaysaa maa dahabnaa ilayhi waxaanu ku tagnay oo ah min anna tawriitha dawil arxaam dhexalsiinta dawil arxaamka laa yakuunu ma noqonayo bilistinaadi mid ku tiirsan ilaa ashkhaasihim ashkhaastoodan dawilarxaamka mid ku tiirsan ma aha bale bil istinaad wuxuu ku tiirsan yahay ila aladiina ku yudluuna bihim iyagu ay kusoo dhowaadeen buu ku tiirsan yahay oo ah min asxaabi alfuruud aw alcasabaat wa yudaafu ilaa daalik weliba intaana waxaa lagu sii darayaa ana tawriisu dhawi larxaam dhaxalsiinta dhawi larxaamku lam yactamid kuma tiirsanaa oo ma ictimaadayo ilaa calaa nusuusin caama nusuus caama mooyaane wax kale kuma xidhnaa oo kuma tiirsanaa lam yubayan fiiha laguma caddaynin almaqaadiir ruux waliba wuxuu helayo walaa duruqu tarjiix duruqda tarjiixuna kuma cadda fa kaana nadaru markaa wuxuu noqday in la eego ilaa usuulihim usuushooda in la eegaa waxay noqotay aladiina kuwaasoo adlow bihim ay ku soo dhowaadeen axaqu wa awlaa mid ku xaq lahoo ku mudan wuxuu leeyahy sheekh caleyh raxmatullah dhaxalsiinta dawlarxaamku mid ku tiirsan oo cuskanaysa maaha nusuus caama mooyaane wax kale taas oon lagu caddaynin ruux walba wuxuu qaadanayay iyo dariiqada caynkaa lagu rajaxayaana laguma caddayn fa kaana nadaru markaa wuxuu noqday in la eego ilaa usuulihim usuushoodii dadkan dawla arxaamka usuushoodii alladiina kuwaasoo adlow bihim ay ku soo dhowaadeen axaqu awlaa inay ku xaq leedahay oo ay ku mudan tahay in la eego walianna maxaa yeelay asxaabulfuruud asxaabulfuruudku awil casabaad iyo casabaadku ama casabaadku qad buyinat sihaamuhum sihaamtooda waa la caddeeyey iyaga wa furuuduhum furuuddoodana waa la caddeeyey bishaklin waadixin jeliyin baa iyaga loo caddeeyey walaa dariiqa lana haddaba waddo kale inooma bannaana nooma bannaana ilaa macrifati sihaami dawil arxaam oo lagu garto sihaamtii dawil arxaamka nooma furno inooma caddaa ilaa birijuuci inaynuu noqonno ilaa usuulihim usuushoodii alladiina kuwaasoo adlow bihim ay ku soo dhowaadeen mooyaane dee wax kale oo maanta ina hor yaalla ma jirto mar haddii iyagu arrinkoodii aanu caddayn nusuus caama mooyaane wax kalena aanay ku xidhnayn dee inaynu usuushoodii u noqonnaa saasaa labada ku xaqnimo leh oo mudan fa yakuunu wuxuu noqonayaa haada kaasi huwa isagu almurajix cinda asxaabi hada almadhab kay wax ku rajaxayaan sidaasuu noqonaya madhab ahlulqaraaba ama madhabu thaalis madhabka saddexaad miya wahuwa madhabu ahlilqaraaba fa ina asxaaba hada almadhab madhabkaa qolada qabtaa yactabiruuna waxay ictibaarinayaan ooy u eegayaan fii tawriisi dawlarxaam dhaxalsiinta dawlarxaamka qurba daraja huma quwat lqaraaba labadaasay u eegayaan iyagu maydka ka u dhow hadday inuu wada jiraanna ka labada quwatu qaraabo wata qiyaasano iyagoo uga qiyaas qaadanaya cala casabaad casabaadka iyagoo uga qiyaas qaadanaya aladiina yakunu aladiina kuwaasoo yakuunu uu noqonayo almustaxaqu ka mutaysan fiihim iyaga huwa aqrabu rajulin ninka ugu dhow ila meyd meydka ugu dhow aladiina kuwaasoo yakuunu uu noqonayo almustaxiqu ka mutaysee fiihim iyaga ka huwa wuxuu noqonayaa aqrabu rajulin ninka ugu dhow ila lmayt meydka ka ugu dhow meydka ayuunbaa mustaxiqoo wixii qaadanaya wa sumiya hada almadhab madhabkan waxaa loogu magacaabay bi hada alism magacan liannahu maxaa yeelay isagu yactamidu wuxuu ku xidhan yuu ku tiirsan yahy calaa darajati alqaraaba wa quwatiha meydka inta loo jiro iyo quwada qaraabada intay leeg tahay ayuu ku xidhan yahay waqad qasama waxay u qaybiyeen asxaabu hada almadhab madhabkan qolada haysata madhab ahlulqaraaba dawil arxaam dawil arxaamka waxay u qaybiyeen ilaa asnaafin qayba ayay u qaybiyeen kama huwa alxaal siday xaaladdu ahayd fii qismati alcasabaat in loo qaybiyo casabaadkii ilaa jihaadkii jihooyin loogu qaybiyo sidii casabaadkiiba jihooyin loogu qaybinayey ayay dawal arxaamkiina asnaaf iyo noocyo u qaybiyeen wactabiruu waxay u eegeen way u ictibaariyeen atarjiix tarjiixiina dawal arxaamka la kala rajaxaayey waxay u eegeen biqurbi daraja kolba maydka ka u dhow suma biquwati lqaraaba ayay u eegeen wa ana dakara labku lahu wuxuu leeyihi mithlu xadl unhayeyn laba dhadige intuu qaato ayuu leeyihi kamaa huwa alxaal siduu arrinku ahaan jiray bina casawaadkaba ayuunbaa qoladanna arrinkooda uu noqonayaa wa haadaa kani madhabu cali bni abi aalib radia allahu canhu waa madhabka cali bni abi aalib uu qabay marka baabkan la joogay qaabkaasu isagu waxu dhexalsiinaya dawalarxaamka wa bihi akhada aimatu laxnaaf sidaas ayay qaateen asnaafu arxaam asnaafta iyo noocyada ay yeelanayaan haddaba arxaam waqad qasama waxay u qaybiyeen asxaabu haada almadhab madhabkan qolada haystaa madhab ahlu tafsiir weeyaane dawle arxaamkii waxay u qaybiyeen ilaa arbacati asnaafin afar sinfi ama afar nooc bay u qaybiyeen wa jacaluu likulli sinfin sinfi kasta ama nooc walbana waxay u sii yeeleen furuucan furuuc bay u yeeleen iyo waxwaalan iyo xaalooyin bay u yeeleen kamaa bayanuu siday u caddeeyeen kayfiyata tawriidi kulli sinfin kayfiyada iyo qaabka u dhaxlaayo loo dhaxal siinayo sinfi kastoo min haadihi alasnaaf ka mid a wanaxnu nadkuru waynu sheeganaa haadihi lasnaaf asnaaftan waxaynu u sheegi doonaa bishayin shay baynu u sheegi doonaa min atafsiil faahfaahinoo yani si faahfaahsan ayaynu u sheegi doonaa maca bacdi alamhila tatbiiqiya innakoo qaadanayna waxoogay tusaaleah oynu arrintaa ku dabaqayno al-asnaafu alarbaca sinfiyada afarta ah ee loo qaybiyo dawalarxaamka kow sinfiga koowaad waxa weeye man yantasibu ila almeyd ciddii meydka u nisba sheeganaysa ee meydka ku soo abtirsanaysa man yantasibu ilayhi almeyd ciddu meydku laftiisu uu ku abtirsanayo isagu waa ciduu meydku ku abtirsanaayo man yantasibu mid ku abtirsanaya oo u nisbo sheeganaya ilaa abaweyn meyd meydka labadiisii waalid hooyadii iyo aabbihii man yantasibu mid u nisbo sheeganaya ilaa jadday lmeyd aw jaddatayhi Eh, labadii awow ee maydka kii xagga aabba iyo xagga hooyaba iyo ayeeyooyinkiisii labadii dacoodba cid eh, ku abtirsanaya u nisbo sheeganaya asinfu lwal sinfiga koobaad man yantasibu ila lmeyd waa ciddii maydka u nisbo sheeganaysa oo ku abtirsanaysa wa hum waxay kala yihiin sinfigaa koobaad awlaad lbanaat waynasalu hablihii umaydku uu dhalay awlaadii ay sii dhaleen rag iyo dumar kuwii la arkaba ha noqdaan dhukuuran aw inaasan laba amba dhadig hoosba ha u daadegaan wax alla wixii inantaadu ay dhashay ee ay sii dhalaan oo dhan weeyaan awlaadu banaat libni banaat libnigii awlaaddii iyaguna ay dhaleen rag iyo dumarku la arkaba waynasalu iyo dukuuran aw inaasan kaas waa sinfigii koowaad sinfiga labaad waxa weeye man yantasibu ilayhi almeyd waa ciddu meydku isagu ku abtirsanaayey wa hum waxa weeye aljaddu hayru saxeex waa awowgii hayra waaridka in waxba dhexlay weyn calaa korba ha noqdee ka abil um awowgii hooyo oo kale awowgii hooyo wa abi abil um awowgii hooyo aabbihii ama aynu nidhaahno meydka hooyadii awowgeed aabbo aljaddatu hayru saxiixa ayaydii iyana hayra waarisada ahayd wayn calad korba ha noqota iyanee ka ummi abil um maydka hooyadii ayaydii aabbo wa ummi ummi abil um maydka hooyadii waxa weeyaan ayaydee ayadeedii aabbo islaantii dhashay marka waa mucaydii asinfu thalis man yantasibu ilaa abawayl meyd waa ciddii u nisbe sheeganaysay meydka labadiisa waalid hooyadii iyo aabbihii ciddii usoo nisbe sheeganaysay wa hum waxay kala yihiin kow awlaadu alakhawaati shaqiiqaat qablihii ay meydka walaalaha ahaayeen carruurtii ay sii dhaleen rag iyo dumar kuwii la arkaba aw li ab aw li um waa akhawaadkii shaqiiqaadka ahaa ama kuwii xagga aabo ama kuwii xagga hooyo sawaaun kaanuu dukuura aw inaasan rag iyo dumar kuwii la arkaba ha noqdaan kuwaas oo dhan weyn laba banaatu likhwati alashqaa maydka hablihii waa adeerka waxaa weeye ee ay dhaleen ikhwadii ashiqadahay ama kuwii xagga aab ama kuwii xagga hooyo wa banaatu abnaa'ihim abnaa' ikhwadu hablihii ay sii dhaleen hablihi ay sii dhaleen oo ibnal akhi shaqiir inantu sii dhalay ibnul akh liab inantu sii dhalay sidaa weeye wain nasaluu hoos bahu degaani saddex abnaa'ulikhwati lium inamadii ikhwada lumka ay dhaleen hable waa inanka xagga hore kusoo dhaafnay wa awlaadihim iyo awlaadda sii dhalaan mahmaa nasal adin kasta hoos u degto darajatuhum darajadoodu mithlu ibni alakhli um oo kale ow ambase ibni ibni alakhli um oo kale ow ambase binti ibni alakhli um oo kale iyo wixii la halmaalaa in kasta hoos u degaan iyaguna sinfigaasi hoos imanayaan asinfu raabic man yantasibu waa cadda u nisba sheeganaysa ilaa jadayl meyd meydka labadiisii awow aw amase yantasibu u nisba sheeganaya ilaa jaddatayhi labadiisii ayeeyo min jihati abihi xagga aabihii iyo wa min jihati ummihi wa hum waxay kala yihin cammaatu lmeyd cala al idlaaq meydka haba kala qaadinin oo eddadu dee aabbihii ama shaqiiqay la tahy ama waa li ab ama waa li umuun de midun bay u tahay marka eddoo dhan kala qaadi waa akhwaal almayd maydka abtiyaaladii wa khaalaatuhu iyo habaryariheedu wa kadalika saas oo kale acmaamu ulum hooyo adeeradeed camu ummihi weeyaane laba awlaadulcamaad eedooyinku awlaaddii ay dhaleen walakhwaal abtiyaalladu awlaaddii ay dhaleen waalkhaalaad khabaryaruhu awlaaddii ay dhaleen awlaaddaas inu wada qadarana wa awlaadu alacmaam lum adeeradii xagga hooyo awlaaddii ay dhaleen way nasaluu hoos bah u degaaneen saddex camaatu abilmeyd maydka aabihii islaamihii ciddooyinka u ahaa camatu abihi macnihii waxa weeyaan aabihii ciddadii shaqiiqa kaanat aw liab aw lium ama ha noqoto ciddadaas min shaqiiqada ama mid ay xagga aabbuun ka walaalayiin aabihii ama mid ay xagga hooyo ka walaalayihiin wakadaalika saas oo kale akhwaaluhu abtiyaaladii maydka aabbihii ayaa ka mid a wa khaalaatuhu habaryarihii baa ka mid a ey khaalu abiik aabbaha abtigii ruuxa la hadlana hadduu yahay maydkii wa khaalatu abiik aabbaha habaryartii wakadalika saas oo kale acmaamuhu min alum adeeradiisa xagga hooyo ka yimaada ay camu ummika hooyada adeerkeed waa haddaynu meydkii la hadlanee wa cammaatuhaa iyo idooyinkeed wa akhwaaluhaa abtiyaaladeed hooyo wa khaalaatuhaa habaryaraheed oo liabaweyn aw li ab oo ama een xagga hooyo xagga aababa ay ka walaalayiin ama xagga aabbo keliya afar awlaadu daa'ifati saabiqa qoladan iminka lambar saddexda ah daa'ifada ah awlaaddii ay sii dhaleen ayaa sinfigan afraadta hoos imanaya waynasalu hoos ba daadegaani iyaguna waxa weeyaan tusaale ahaan mithlu ibna camata abig islaanta aabbaha iddada u ah inankii ay sii dhashay wa binta camati abig iyo inanta ay sii dhashay isla islaantaasu wahaakada kuwaasa iyaguna ka mid a shan acmaamu abi abilmeyt lum meydka awowgii hooyo adeeradii ay acmaamu jaddika liummik awowgaa hooyo adeeradii iyo wa acmaamu jaddatika ayaydaa adeeradeed wa akhwaalu iyo wa khaalaatu wa cammaatuljad wa akhwaaluljad awowga abtiyaaladii wa khaalaatuljad awowga habaryarihii wa cammaatuljad awowga idooyinkii awiljadda ama intaasoo xagga ayeeyo ah oo abtiyaallada ayeeyo habaryaraha ayeeyo idooyinka ayeeyo lix awlaadu daa'ifatu saabiqa qolyahan imanka qodobka shanaad aynu ku sheegano awlaaddii ay sii dhaleen wa innasulu hoos bahow degaane ayaa sinfigan afraad iyaguna hoos imanaya wa biikhtisaari markaynu soo gaabinno oo si kooban aynu u sheegno fa inna haadihi dawaa'if sitta qolyahan lixda ah hum aladiina kuwii weeyaan yantasibuuna u nisbe sheeganayay ilaa jadday almeyd meydka labadiisii awow aw amase jaddadayhi labadiisii ayeeyo wahuma alcamaatu waa eddooyinkai cala lidlaaq markaan la kala qaadin oo kuwii shaqaaliq ahaa iyo kuwii la ab iyo kuwii la um iyo haba kala qaadine walacmaam ilum adeeradii xagga hooyo weeyaan ee meydka u ahaa acmaam ilum u ahaa walakhwaal abtiyaaladii walkhaalaad habaryarihii wa awlaadu kullin minhum iyo ciddii ay sii dhareen macnii sifigan afraad ayaa uu sheekhu tirinaya raxmatullaahi calayhim lamber kow ilaa lix ayuu ku sheegayaa dawaa'ifu sita waa kuwa kuwuu sheegaya sheekhu alfarqu bayna madhab ahli tansiil wa ahli lqaraaba farqiga u dhexeeya labadaa madhab ee ahli tansiilka iyo ahlu qaraabaha yulaaxadu waxaa la arkayaa oo la daymoonayaa ana hunaaka halkaa inay tahy farqan bayna madhab ahli tansiil wa madhab ahli qaraaba inuu farqi u dhexeeyey labada madhab ayaa la arkayaa yulaaxad waxaa la arkaya ana hunaaka farqan inuu yahay bayna madhab ahli tansiil iyo wa madhab ahli qaraaba inuu farqi u dhexeeyo wahuwa kataali haddaad adigu hore usoo dhuuxin oo aanad fahmin bal hadda waa kana eeg kow madhab ahlu madhabka ahlu tansiilkood laa yurattibuuna ma tartiibiyaanoo ma kala horraysiiyaan alasnaaf asnaafta ma kala horraysiiyaan iyagu walaa yuqadimuuna kama horraysiiyaan sifan noocna kama horraysiiyaan calaa aakharaka kale kama horraysiiyaan wuxuu leeyahy sheekhu raxmat ullah madhab ahlu tansiilku laa yuratibuuna alasnaaf asnaafta ma tartiibiyaan oo tartiibtan imanka uu usoo qoray madhab ahlu qaraaba iyagu waxba uma tartiibiyaan sinfina sinfi kale waxba kama horraysiyaan marka wax la dhexal siinayo baynamaa waqti ahlu qaraaba yuqadimuuna iyagu ay horreysiiyaan al asnaaf asnaafta ay ka horraysiiyaan bacdaha barhkeedba calaa bacdin barhka kale qiyaasanoo iyagoo uga qiyaas qaadanaya cala alcasabati binafsi iyagoo uga qiyaas qaadanaya oo casabatu binafsi waxaa lagu kala saari jiray jihooyin madhab ahlulqaraabana dowlarxaamka wuxuu ku kala saaraa asnaafta ah sinfiba sinfiga uu ka horeeyo ayuu mudhaxalkii leeyi sidii casabat binafsi oo kale ba in alictibaar fi taqdiim cinda ahli tansiil in alictibaar tixgelinta fi taqdiim kala horraysiinteeda walaarxaamka dhaxalka lagu kala horraysiinayo cinda eh, ahli tansiil markaynu qabanno madhabka huwa waxa weeyaan liqurbi dhowaanshaha ka ugu dhowuun alidlaa'i kii ku soo dhowaaday biwaarisi saaxibi fardin aw casaba waaris faral wax ku dhaxlaya ama casaba wax ku dhaxlaya kii ugu soo hor dhowaaday ee meydka ugu soo hordhowaaday ayuunbaa dhaxalkii la siinaya waxa weeyaan halkaas ruuxa dhintay dadkan dawle arxaamka ayaan usoo nisbo sheeganayaa waxaa la leeyihi ka idinku dhow meydka ee ugu soo hordhowaada ruux farar wax ku qaata ama casabo wax ku qaata ayuunbaa dhaxalkii la siinaya laakiin ka meydka ugu dhow ee ugu darajo dhow iyagu xaggaa kama eegayaan waariska ugu soo hordhow ka ku soo dhowaadun baa la siinaya baynamaa waqti najidu aynu helayno ana alictibaar ictibaarku inuu yahay fii madhab ahli lqaraaba huwa qurbu daraja waxa weeyaan darajo dhowaanta meydka loo kala dhow yahay iyagu waariskii ma eegayaan iyagoo waaridka ma eegayaan waxay leeyihin meydka keebaa ugu dhow ruuxan dawlarxaamkii ama waaris ha ku soo dhowaado ama yuu ku soo dhowaane meydka keebaa ugu darajo dhow oo abtirsiinta ugu gaaban ugu tagaa kaasumbaa la siinaya uma hadday darajadu isku mid ka yihiin watulqaraabay u eegayaanoo woodii bay ku kala saarayaan tusaale ahaan halkaa haddaynu siyar dul taagno ruux baa dhinto wuxuu ka tegey bal tusaalaha noqona hadda can ibni binti lbinti iyo can ibni binti ibni ibnin aan ku celiyo ruux baa dhinto wuxuu ka tegey can ibni binti lbint waxaa kaluu ka tegey can ibni binti ibni ibnin xaggaa midigta labada inaan ee u kala xigaa waada walaarxaamkii wax dhexlayay tusaalaha hore ee ibni bintil binti maydkii imsu ka tirsaday labu ka tirsaday laba bintu ka tirsaday laakiin ibnigaa hore cidda ugu horraysa ee uu soo tirsaday waa binto bintadaasuna waxa weeyaan hayra waaritha dumarkii wax dhexli jiray ma aha imnigan dambena maydkii imsu ka tirsaday kow laba saddex buu ka tirsaday maydkii ka horna laba saddexa ka tirsadee ruuxan ugu horreeye ee uu soo tirsaday waa bintulibni bintulibnaduna dee waarisa ayay ahayd waarisa ayay ahayd markaa dhaxalkii waxaa la siinayaa marka la joogo cinda madhab ahli tansiil inanka dambaad xalkii la siinaya waayo waaridkii ugu soo horreeyey dee isaga kusoo dhawaaday cinda ahli lqaraaba marka la joogana meydka ibniga horea la siinayaa ibniga hore ayaa la siinayaa waayo isagaa meydka ugu dhow isagaa meydka ugu dhow oo dee labaabu ka tirsaday wa ana lidakari labku wuxuu leeyahy mithlu xadli unsayeyni laba dhadig intay qaataan buu qaadanayaa madhabkii ehlilqaraabi baynu joognaa kamaa huwa alxaalu siduu arrinku u ahaa bayna alcasabaat casabaadka markaynu joogno laakiin cinda ahli tansiil iyagu laba qowl bay halkan ka leeyihin kayfiyatu tawriifi haadihi alasnaaf sida loo dhexal siinayo asnaaftan bayannaa waxaynu caddaynay anna haadihi alasnaaf sinfiyadani muratabatun qaar la tartiibiyey in ay yihiin oo la kala horraysiiyey qiyaasanoo calaa jihaati alcasaba iyagoo loogu qiyaas qaadanayo jihooyinka casabada sidai casabatu binafsi loo kala horraysiin jiray jihooyin loogu samayn jiray ayaa iyagana loo kala horraysiinaya fa awlaahum ka ugu madan bilirti dhaxalka dawal arxaamka ka dhaxalka ugu mudani jusul meyd waa meydka kuwii ka soo go-ay ee qeybtiisa ahaa ay farcuhu farciisii fa in fuqida haddii la waayo meydku kuwaa farciisa ah fa asluhu asalkiisii ayaa qaadanaya fa in fuqida haddii la waayana fa farcu likhwa ikhwada faracoodii ayaa qaadanaysa fain fuqida haddii la waayo fa farcu lcumuuma waalqu'uula faracii adeerada waa acmaam liume faracoodii iyo abtiyaaladii faracoodii ayaa qaadanaya fa in fuqiduu haddii la waayo oo furuucdoodaa la waayo acmaamtii la waayo edooyinkii la waayo abtiyaaladii la waayo habaryarihii iyagana la waayo fa awlaaduhum furuucda awlaadooda ayaa qaadanaysa waman fi xukmihim iyo cidda la xukunka ahee ka banaat alcami shaqiiq aw ilab oo kale ah wa macnaa haada haddaba arrinkaa macnihiisu kala horraysiintaa aynu asnaaftii kala horraysiinay iyo tartiibta aynu u samaynay markaynu qabano calaa madhabihil qaraaba arrinkaa macnihiisu waxa weeyaan anna kulla sinfin sinfin kasta oo min haadihi alaslaaf noocyadan ka mida maa zaala intaanu ka suulin mawjuudan inuu joogo fa innahu yaxjubu wuxuu xijaabayaa man bacdahu cidda ka dambaysa sinfi kastaa inta uu joogo ka ka dambeeya waxba qaadan maayo fa sinfu lawal sinfiga hore tusaale ahaan yaxjubu thaani ka labaad buu riixayaa wa sinfu thaani ka labaadna yaxjubu thaalis ka saddexaad buu riixayaa oo intunkaasu joogo kan dambana iman maayo waa sidii jihooyinka casabaadka oo kale oo jihatulbunuwa inta idinka joogto ubuwa iman mayso oo waxba casabayn mayso wahaakada binafsi oo kale weeye sidan nafsa ayay u caddeeyeen fuqahaa'ul axnaaf madhabka axnaafta fuqahadiisu calaa maa yeli sidan ayay caddeeyeen iyagoo hadalkaas soo khulaasayo soo duuduubay sidanay u caddeeyeen ina dawil arxaam dawil arxaamku yuratabuna waa la kala horreysiya waa la tartiibiyaa fi lirthi marka dhexalka la joogo tartiib alcasabati binafs sida loo kala horraysiin jiray iyo tartiibtii ay lahayd casabatu binafs fa yuqadamu waxaa la horraysiinayaa furuuculmeyd furuucdii meydka ayaa laga horraysiinayaa oo min kayri asxaabi lfuruud aan ahayn fa yuqadamu waxaa la horraysiinayaa furuuculmeyd meydka furuucdiisa ayaa la horraysiinayaa oo ah min kayri asxaabi alfuruud asxaabulfuruudkii kuwii aan ahayn iyo wal casabaad casabaadka kuwii aan ahayn oo furuuculmeyda ayaa la horreysiinayaa ka awlaadulbanaad oo kale waynasalu hoos baha u degaani